bismi illaahi araxmaani raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo afaraad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay qofkii qof mu'mina dila isagoo camdi u dilaayo u ka saaya jesihiisu inuu jahannamo yahay oo jahannamo uu ku waaraayo alla uu u cadhooday alla uu lacnaday ilaahay cadaab cadiima u diyaariyey ayaa ilaahay noogaga soo warramay waciid adag ayaa ilaahay noogaga soo warramay oo qofka mu'minkaa qofka camdi u dilaa in markaasi waxaa weeye jafihiisu jahannamo uu yahay ah aayaddaas iyo marka ta'wiilaadkeedii waynu soo marnay meeshaan waxaynu ka gelaynaa arrin dhacday ayaduna wakhtigii saxaabada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramayaa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeeno ayuu dheh ilaahay idaa waktigii darabtum aad safraysiin fii sabiili ilaahay jidkiisa aad ku safraysaan fatabayanuu caddaysta amuurtow dha ilaahay walaa ha ugu qawlina liman duul alqaa riday ilaykum xaggiinna assalaama salaam idiin riday lasta ma tihid mu'minan mu'min ma tihid ha uu qawlina tabtaquuna xaal ad dalbaysaan caradalxayaati nolosha birbirkeeda addunyaa oo dhow maxaa yeele fa cinda allaahi ilaahi agtiisa maqaanimu ghaniimayaalo ayaa ah kasiiratun oo fara badan kadaalika sidaasoo kale ayaad kuntum ahaadeen idinkuwa mu'miniina oo min qabl hor famana allaahu debeedna ilaahay waa ku galladhaystay calaykum korkiinna fatabayanuu caddaysow dha ilaahay subxaanahu watacaala amuurta caddaysta ayuu dha ilaahay inna allaaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran allihii baadinka warqaba ayuu ahaaday aayaddaaynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u naadinayaa mu'miniinta asagoo ugu naadinaya sifatuliimaan ugu naadinaaya aayaddan marka cidda intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtay baa layidhi jamac asxaabu rasuulilaahi ka mid ah ayaa waxay soo mareen baa layidhi nin oo niman layidhaha banu saliim ka mida ah ayay soo mareenaa layidhi meel baadiyahayna aaday ninkaasu asagoo ari kaxaysanaaya kolkaasuu saxaabadii salaamay baa layidhi nin muslima ayuuna ahay kolkaasee waxay yidhaahdeen ninkan wuxuu noo salaamay waxa uu doonayaa inuu naftiisa iyo maalkiisa ou ilaashado ayuu rabaa markaasay dileen baa layidhi ari oo watana way ka kaxayseen marka haddii waxa weeye aynu wax yar sii bayaaninno waxa weeye waxaa laga wariyey ibnu cabbaas inuu saas ku waramay sababnusuulka aayaddan inuu sidaas yahay oo ninkaas waxaa weeye waxaa kaloo maaragtay uu yidhi waxau ka mid ahay bani murata ibnu cawf riwaayad kaloo siisaana saasay jirtaa marna waxuu yidhi waxuu ahay ninkaas bani saliim uu ka ahay waxaa la dhihi jiray ayuu dhahay ibnu cabaas ninkaas wirdaas ibnu nahiig ayaa la dhihi jiray waxa uu kamid ahay ahlu fajki ayuu kamid ahay doonkiisana nimaan isaga ahaynin kama islaamin ba layidhi markii ay maqleen baa la yidhi oonkaas oo isagu uu ka dhashay saraayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo diray ciidan oo ilaalaha colgaadma oo nabigu uu soo diray markii ay maqleen baa la yidhi kulligood waxaa weeye way carareen ba layidhi isaga keligiis ayaana ka soo haray ba layidhi markii waxaa weeye fardaha uu arkay baa la yidhi ayuu wuxuu ka baqay ba layidhi inaysan dadkaanu muslimiin ahaynin oy gaala yihiin markaasaa waxaa weeye buur ayuu maaragtaya erigiisiiyo hoosta ka geliyey isaguna buurta ayuu kor u fuulay baa layidhi fardihii markay soo gaareen ayuu wuxuu maqlay baa layidhi ayagoo raggii fardaha wata ay takbiirsanayaan kolkaasu wuxuu ogaadaa layidhi inay yihiin asxaabu rasuulillaahi asaguna waa takbiirsaday baa layidhi buurta ayuu ka soo degay baa layidhi isagoo dhahaya laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah assalaamu calaykum waraxmat waraxmatullaahi wabarakaatu isagoo dhahaya saxaabiga la yidhaha usaamata ibnu zayd ayaa seeftiisa ku dhuftaa layidhi markaas markaasuu halkaas ku dilay arigiisana waa kaxaysaa layidhi markaasay rasuulka u noqdeen asxaabtu markii arrintaas ay dhacday khabarkii ayaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulku arrintaas aad iyo aad ayuu aga xumaaday waxaana weeye khabarku intaysan u tegin ayagu ayuu nabiga horay ugu hormaraa layidhi khabarku rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu ku dhahay baa markay u tageen aqataltumuuhu iraadata maa macahu miyaad dishay inuu dhahay rasuulka calayhi salaatsalaam idinkoo doonaysiin waxa markaasi uu haysto inaad ka qaadatiin waxa uu haysto inaad ka qaadatiin adinkoo raba ma saas ayaad u disheen uu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wax kale maaragtay ma doonayna miya markaasuu rasuulku wuxuu ku akriyaa layidhi usaamo ayuu aayaddan ku akriyey usaama markaas wuxuu dhahay baa layidhi dhaafid ii weydi ilaahay rasuulkiisiiyow markaasuu nab waxau dhahay kayfa anta bilaa ilaaha illa allah laa ilaaha ila allahu maxaad ku samaynaysaa markay maalinta qiyaamo ay timaadna riwaayadkaa eeda idaa ja'ad yowma alqiyaamati saddex jeeruu nabigu calayhi salatu salaam ku celiyey markaasuu usaama waxau dhahay nabigu ka masuulin inuu ku celcelinaayo ilaa aan ka jeclaadow dhahay maalintaas ka horba inaanan islaam ahayn nabigu calayhi salatu salaam dimi dhaafuu ilaahay u weydiiyey wuxuuna dhahay baa layidhi xaqaba xuray ayuu dhahay oo kafaaro ayaa markaasi ayaa laga doonayay maxaa yeele diya lama bixinayno shalay casharkeeni aanu ku marnay oo ninkaas mu'minka aqoonkiisu kufaar xarbiyiinay ahaayeen waxaa kaloo usaame laga wariyey inuu dhahay waxaan idhi ilaahi rasuulkiisiiow innamaa qaalahaa khawfan min asilaaxi ninkaanu tawxiidka wax ugu dhawaaqay asagoo hubka kabaaay ka baqaaya markaasuu nabigu waxau dhahay yuu idhi afalaa shaqaqta can qalbihi xataa taclama aqaalahaa khawfan am laa qalbigiisa maxaad u dhambeli weysay ilaa aad ka ogaatid inuu khawf u dhahay min asilaax iyo inuusan u dhihin adiga miyaa qalbigiisa shuqul ku leh marka qof ahlu tawxiidahoo la dilaahu waxa weeye waa khatar ah, ayadoo islaamnimadiisa la og yahay marka hadda meeshaan waxaa la yidhi oy culummadu yidhaahdaan axaadiista waaweyna ku soo aroortay ninka la yidhahdo usaama lama qisaasinaa la yidhi oo qisaasna uusan mutaysanaa la yidhi maxaa dhacay baa layidhi marka ilaa nin muslim hou dilay kafaaro keliya bixiyaa nabigu yidhi calayhi salaatuasalaam waxaa layidhi waxauna maaragtay aan loogu qisaasinaa layidhi usaama ninkan wuxuu ku dilay baa layidhi ijtihaad uu ku dilaa layidhi ninka mujtahidkaani hadduu gefo waa loo dhaafaa marka waxau ahay mujtahidow ahay oo ijtihaadkiisu ku gefay ayuu noqday ee qof markaas uu og yahay inay muslim tahay hadduu dili lahay waa loo qisaasi lahay saasaa marka meesha ku jirta marka arrimahaas inaan lagu kajoomin oo dadka mu'miniinta ahu wax walba ay iska hubsadaan ayaa la doonayaa oo aan la degdegin marka ilaahay wuxuu idhi yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyanow idaa waktigii darabtum aad safraysaanowdha ilaahay fii sabiilillaahi saafartum liljihaadi weye jihaad aad u safraysaan iyo qayrkiisba xataa ee aayadda sawnusuulkeedu ku ahay jihaad fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aad ku safraysaan fatabayanuu cadaystow dheh ilaahay arrinta caddaysta walaa taquuluuha ugu qawlina liman duul alqaa riday ilaykum xaggiina assalaama salaam idiin soo riday oo idin salaamay salaamtu waa taxiyadaa layidhi amba waa inqiyaad weeye masalanba inqiyaadku waxau noqonayaa kelimatu shahaada weeye qofku inuu tawxiidsado weeye maxaa yeelay tawxiidku amaana cala alislaam weeye islaamnimada ayuu calaamo u yahay weeye lasta ma jiid haw dhihinowdha ilaahay subxaana wa muminan mumin ma tiid hawdhihina mumin ma hau hawdhihin dhah ilaahi subxaana watacaala oo hau dhihina warkaan waxaadu leedahay tuqyatan linafsika wa maalika maalkaaga iyo naftaada ayaad ku ilaashanaysaa tabtaquuna xaal ad dalbaysaanow dha ilaahay carada alxayaati nolosha birbirkeedow dha ilaahay addunyaa oo dhow adinkoo waxa weeye ulajeeddadiinnu ay tahay adduunya maaragtay birbirkeeda inaad qaadataan maxaa yeele hadda waxaa dhacaysa dad ayagoo qofkaanu muslim inuu yahay og waxa weeye dilaaya oo xoolihiisa ka qaadanaya ayagoo markaasi oo qofkaan inuu maaragtay qof muslima u yahay waxa qofkaas naftiisa ay u dhaafinayaane waxay raadinayaan caradaal xayaati dunya adduunyo bidbidkeeda mataac oo oo taafiha oo liidata ayay qof muslima oo mu'mina oo xurmo leh ayay u dilaayaan mu'minkuna wuxuu ka xurmo badan yahay wax kasta ayuu ka xurmo badan yahay kacbadaas ilaahay oo maaragtay musharafada ah mu'minka ayaa ka xurmo weyn maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maalin ayuu kacbada fiiriyey markaasuu wuxuu dhahay maa acdama xurmatakaw dhahay maxaa xurmadaada weyni bediyey waalmu'minu acdamu minka xurmatan ou dhahay hase yeeshee mu'minkaa kaa xurma weyn marka hadda qof mu'min ah oo la og yahay inuu maaragtay muslim uu yahay oo ahlu tawxiid uu yahay haddii loo jiro idoo la og yahay in markaasi wax yarow sita laga qaato waxa weeye taasu waa khatar weyn bay leedahay aayadda shalay aynu soo maraynay waman yaqtul mu'minan mutacamidan fa fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi saxaabiga ibnu cabaas la yidhaha soo maran shalay inuu ku tegey aayaddaas qofka mu'minka dilaahu muslimba muslimnimadaha ku dhintee inuu mukhallad finaar u yahay marka khatar ayaa lagu gelayaa taas waxaana arkaysaa rag badan oo markaasi waxaa weeye dhallinyaro ah inay arrimahaas ku kacayaanoo dad badan ay sidaas u dilaayaan waxoodan uga qaadanayaan laakiin waxaa loo baahan yahay maanta hadday dilaan waxa weeye ayaguna way ka dabatega ayaguna way dhimanayaan oo adduunyada ninku waaraya ma jiro waxa weeye marka culays weyn ayay markaasi qoorka saaranayaan waxyaabahaas adduunyada oo aan qiimaha lahayn inay markaasi ku aakhiro beelaan waa dhibaato aad iyo aad u fara badan marka arrimahaas in laga digtoonaada ayaa laabud ah weye ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala fa fa cindallaahi ilaahay agtiisa waxaa ahaaday maqaanimu qaniimayaalo kasiiratun oo fara badan ilaahay agtiisa maqaanin fara badana oo qofkaasoo kale waxaad dil qofkaas aad dilaysiin waxaad ka qaadanaysiin wax ka badan ayaa ilaahay agtiisa yaal marka ilaahay agtiisa waxa yaalaa ka badane qofkaa inaan la dilin oo wixiisa laga qaadan ayaa markaasaa laabud ah wey maxaa yeelowdha ilaahay kadaalika sidaasoo kale ayaad kuntum ahaateen ayuu dha ilaahay min qabl hor waxaa weeye raggii asxaabta ahayee lala sii khidaabaayey dhiiggiina iyo maalkiina waxa lagu dhowray waxay ahaayeen bimujaradi qawlikum qowlkiina mujaradkiina mujaradkiisa oo shahaadaad ku dhawaaqdeen oo idinkua marka horo adinkoon islaamka waxba ka aqoonin ayaad markaad tawxiisateen ayaa waxaa lagu dhowray maalkiina iyo dhiiggiina lagu dhowray marka qofku hadduu ahlu tawxiid yahay maalkiisa iyo dhiiggiisa waa macsuum faman allaahu ilaahay waa galadaystay calaykum korkiina idinku galadaystay oo bilijtihaari biliimaani walistiqaamati ilaahay waxau idinku galadaystay inaad iimaan ku suhrowdeen iyo istiqaamo marka qofkii sidaasa waxba sidaa hadhiina sidaas ayaad eheedeen idinkuba ayaduna waxa weeye inay sidaas noqoto ayaa la rajaynayaa fatabayanuu caddaystow dha arrinta ta'kiid waaye inaad qof mu'mina aada dishaan ah, marka waxa weeye iimaanka markaasi oo daakhilka ku jirane taas waxa weeye ilaahay subxaanau watacaala ayaa ka warqaba weeye qofkaanu hadduuba daahirkiisa oo muslim uu yahay waxa weeye qalbigiisa ilaahay yaa warqaba macnaha waxaa weeye wafcaluu bidaakhili fi lislaami waxa weeye mila ficlikum bikumihi wafcaluu bidaakhili fi lislaami kamaa fucila bikum islaamka oo daakhilka qofkaas ugaga jirane waxa weeye faraha ka qaada weeye sida adinku marka hore aad ahaa jirteen ayaa isaguna uu yahay taas marka ilaahay baa shuqul ku leh qofka hadduu muslim uu yahay oo daahirkiisa islaamnimada laga helo wax kaloo loo raacayo ma jirto in allaha allow dheh ilaahi subxaanau watacaala kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran allihu baadinka warqaba ah in allaha alla kaana wuxuu ahaadow dheh ilaahi bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin khabiiran allihi baadinka warqaba ilaahayna waa idinku jaazinayaa cid walba ilaahay caalim ayuu ku yahay waxay samaynayso laa yastawii ma ekowdha ilaahay alqaaciduuna kuwa fafadhiya oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid oo jihaadka ka fadhiya mu'miniintaasoo hayru darari dhibaato kuwa u saaxiiba kayrkooda iyo walmujaahiduuna kuwa jihaadaaya fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku jihaadaaya biamwaalihim maalyaalkooda kula jihaadaaya iyo wa anfusihim naftooda kula jihaadaaya labadaasu ma ekowdhah ilaahay subxaana watacaala aayaddan hadda waxaa tasliye looga dhigahaa yidhi raggii hadda laga soo warramaayey oo waxa weeye ayagoo jihaad ku jira ninkaas mu'minkaa dilay aayaddan markay soo degtay canaan ayaa ku dhacday marka inaysan arrintaas xooga aysan sii niyo jebin ayaa jihaadka dadka jihaadaaya oo waxa weeye jihaad fii sabiililaahi arlada u maraya iyo kuwa waxa weeye iska fadhiya in farqi u dhaxeeyo oy nimankaanu inkastoo arrintaasu ay ka dhacday haddana maqaamkood uu wen yahay ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga warramaya alla wuxuu yidhi laa yastawii ma ekow ilaahay alqaaciduuna kuwa fadhiyow dha ilaahay oo min almu'miniina muuminiinta ka mid a ah, jaadka ayay ka fadhiyaan kuwaasoo kayru uli darari dhibaato kuwa u saaxiiba qaybkooda waa muuminiin jihaadkay ka fadhiyaan dhibaatana ma qabaan weeye iyo walmujaahiduuna kuwa jihaadayow dha ilaahay fii sabiilillaahi ilahay jidkiisa ku jihaadaayo been maalin maalliyaalkooda kula jihaadaayo iyo wa anfusihim naftooda labadaasuna ee kowdha ilaahay kuwa mu'miniinta oo jihaadka ka fadhiyo oon dhibaatada qabin iyo kuwa jihaadaaya fii sabiilillaahi biamwaalihim anfusihim ku jihaadaaya masinaw dhah ilaahi subxaanau watacaala fadalalaahu alla waa fadilow dhahay alle almujaahidiina kuwa jihaadaaya biamwaalihim maalliyaalkooda ku jihaadaaya iyo wa anfusihim naftooda cala alqaacidiina kuwa fafadhiya ayaa ilaahay ka fadilay alla wuxuu yidhi fadala allaahu alla waa fadilay oo ilaahay subxaanahu watacaala wax dheeraada ayuu siiyey almujaahidiina kuwa jihaadaaya biamwaalihim maalyaalkooda ku jihaadaaya iyo wa anfusihim naftooda cala alqaacidiina kuwa fafadhiya qaacidiinta meeshan waxa weeye kuwa qaacidiinta hoo dhibaatadu ay haysato dhibaatada u fadhiya weeye darajatan darajo ayaa ilaahay ka fadilay fadilo weeye hadda marka horta marka ugu horaysa niyada way ku siman yihiin laakiin qoladan jihaadaaya waxay ziyaado la yihiin mubaasharatu alcaduw weye cadowga ayay la baashirayaan marka sidaas ayay ku kala fadhilan yihiin ayaga la laftirkoodu hase yeeshee ilaahay wuxuu ihi wa kullan kulla arkowdha ilaahay oo labada fariiqa kuwa waxa weeye dhibaatadu ay haysato laakiin iyadoodu wanaagsantao jihaadka saas uga joogay iyo kuwa maaragtay naftooda iyo maalkooda ku jihaadayo cadowga la baashiraya labadaas firqowdha ilaahay wacadallaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa tii wanaagga badneed ayaa ilahay u yaboohay alxusnaa tiiga wanaagga badneed ayaa ilaahay u yaboohay oo jannadii loola jeedo wa fadlalallaahu alla waa fadilowdha ilaahay almujaahidiina kuwa jihaadaaya cala alqaacidiina kuwa fafadhiyo ayuu ka fadilay bikayri dararin weeye darar la'aantiis kuwa u fafadhiya wa fadlalallaahu alla waa fadilay almujaahidiina kuwa jihaadaaya cala alqaacidiina kuwa fafadhiya ayuu ka fadilay alleh ajran ajir ayuu ka fadhilay ajirkaasoo cadiiman oo weyn ka bedel markaas darajaatin darajaad ayaa ilaahay ka fadhilay oo minhu min allahi ilah xaggiisa ka ahaatay darajaad waxaa weeye manaasil bacduhaa fawqa bacdin weeye waxaa weeye derajooyin oo kala sarreeya oo karaamo ah ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka fadhilay marka alla wuxuu dhahay darajaatin derajooyin waa darajaatuljanna weeye oo minhu min allahi ilah xaggiisa ka ahaatay iyo wa dhaafid iyo waraxmatan naxariis iyo makfiratan ow ilaahay makfiro ayaa ilaahay ka fadhilay iyo waraxmatan naxariis ow ilaahay wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday kafuuran allihii dhaafo ilaahay subxaanau watacaala dadka ahlu daacadiisa oo awliyadiisa waa u dhaafaya raxiiman alli u naxariisto ayuu ahaaday ilaahay subxaanau watacaala wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday kafuuran allihii dhaafay liowliyaa'ihi raxiiman allihii u naxariisto ayuu ahaaday biahli daacatihi dadka ahlu daacadiisa ina aladiina kuwa tawafa ay oobsanayso hum ayaga almalaa'ikatu malaa'igta ay oobsanayso daalimii anfusihim naftooda xaal ay dulmiyeen qaaluu malaa'igtu waxay u dhaheen ayagoo tawbiikinaya fii man shaygeebaad kuntum aad ahaateen fii man shaygeebaad kuntum aad ahaateen qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay kuwii la oobsanaayey ayagoo cudur daaranaya kunnaa waxaanu ahaynay musalcafiina kuwa la laciibsado dad caajisiinka ah can iqaamati diin ayaan ahayn fil arli arrada lagu laciibsado qaaluu malaa'igtii waxay u dhaheen ow dha ilaahay alam takun sow ahaanin ardullaahi ilaahay arladiisu waasicatan tu waasica oo fatuhaajiruu tuhaajiruu aad ku haajirtaan fiiha arlada ilaahay fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay ma'waahum hoyadkoodu jahannamu jahannamo weeye wasaa'ad wayna xumaatay jahannamu masiiran xagga marjac ayay xumaatay ayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa loogaga warramayaa dagaalkii beder markii ou dhacay waxaa la yidhi dad waxaa jiray oo maka joogi jiray oo islaamay islaamayoo muslimiin ahay markay maka ku islaameen ma aysan haajirin baa layidhi waxaan hadda ka hor soo marnay qofku waxa weeye markuu maka ku islaamo markii nabigu ka haajiray eh, eh, markuu nabigu ka haajiray bacdigeeda iyo waktigii kasii horreeyeba haddii qofku maka oo ku islaamo ou hijroo waayo islaamkiisu muctabar ma ahaynaa layidhi asagoo hijro kara weye qofku markuu hijroo kariyo hijro awood u leeyahay makana oo ku islaamo intaan maka la furanin fadradii u dhaxayso sideedan sana heeday qofkii haajiri waayey islaamkiisu muctabar ma ahayn marka waxaa jiray baa layidhi rag maka ku islaamay oo aan soo haajirnoon madiine aadin dagaalkii beder markii la imaanayey ayaa waxa weeye nimankaas oo muslimiinta waxaa soo kaxeeyaa layidhi kufaaru qurayshaa soo kaxeeyaa layidhi kufaaru quraysh markay goobti keeneen ayaa waxaa lagu dilaa layidhi bederaa lagu dilay macal kufaari ayay dhinteenaa layidhi ayagoo gaaladii la safan ayay dhinteenaa yidhi oo gaaladii dagaalka kula jira markii ruuxa laga qaadaayey oo malaa'igtii waxaa weeye malakulmowt iyo acwaantiisu ay ruuxa ka qaadaayeen hadalladii ay u yidhaahdeen ay ku tawbiiqinaayeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala tacaala noogaga warramaya marka inay markaasi dhimasho foolxun ay ku dhinteen mar hadday gaalamicigeeda ay dagaalamaayeen alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa tawafa ay oofsanayso hum ayaga almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso ilaahay oy ruuxooda qaadayso haalimii anfusihim naftooda xaal ay dulmiyeen naftooda maxay ku dulmiyeen bilmuqaami maca alkufaari weye gaalada micigeeday nagaadeen hijradiina way ka tageen maxaa yeele qof muslima inuu gaal uu ka barbar dagaalamo ma ahan weeye gaal inuu ka barbar dagaalamo ma ahan oo weliba markaasi uu la dagaalamaayo dad muslimiina uu la dagaalamayo oo gaal uu garab siinaayo haddii waxaa weeye gaalkaas uu ku garab dhinto asaga oo kale ayuu noqonaya maxaa yeele wuxu uu gaalkaas uu kaalmaynayo ayaan wax meesha yaalla aan ahayn marka alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala qaaluu malaa'igtii waxay u yidhaahdeen fiima ma sheegeebaad kuntum aad ahaateen fii ayi shayin kuntum weeye sheegeedaad ahaateen fii amri diinikum diinkiina qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kuwii ruuxa laga qaadaya iyagoo cudur daaranaya kunaa waxaanu ahaanay mustalcafiina kuwa la laciibsadan ahayn caajiziina can iqaamati diini weeye diinta inaan oogno ayaan caajis ka haynay fil arli dhulka dhexdiisoo arlumaka waxaanu caajis ka hayn inaan diinteena aan ku oogno hadda meeshaadan diintaada ku oogi karin ayaa sharcigu wuxuu yahay inaad ka tagto oy waajib kugu noqonaysa inaad ka hijrooto haddii ilaah yihah hijrada bayaankeeda wamsigi doonaa qaaluu malaa'igtii waxay u yidhaahdeen ayagoo tawbiiqinaya idaarsaynaya alam takun saw ma ahaanin ardullaahi ilaahay arladiisu waasicatan ku waasax wusow arlada ilaahay waasic ma ahayn oo fa tuhaajiru aad ku haajirtaan fiiha arlada alle aad ku haajirtaan oo arlulkufri aad ka haajirtaan oo beled kale aad u haajirtaan weye kamaa facala hayrukum kayrkiin siday faleen maxaad ufari weyseenaa layidhi warka intaa dib uu joojiye marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi soo qasiro fawlaa'ika kuwaasow ilaahay oo kufaarta micigooda dhintay ma'waahum hoyaskoodu jahannamu jahanamo weye mar haddii ma'wahoodu jahannamo uu yahay waxaad ogaanaysaa inay ayaguna saas ku gaaloobeen wasaa'ad wayna xumaatow dha ilaahay jahannamo masiiran marjac ayay ku xumaatay wasaa'ad way xumaatow dha ilaahay masiiran marjac jahannamo ayaa xumaatow ilaahay ma'wahooduna waa jahannamow ilaahay meeshaas ayaa markaasaa ma'wahoodu uu noqonayaa weye ilaa laakiin ayuu dheh ilaahay almustalcafiina kuwa la laciibsaday oo min arijaali ragga ka mida wanisaai haweenka kamida walwildaani caruurta kamida kuwaasoo laa yastadiicuuna aan karaynin xiilatan xiilo aan karaynin awood aan u lahayn weye hijrada nafaqana aanan haysanin walaa yahtaduunaw dha ilaahay subxaanau watacaala aanan ku hanuunaynin sabiilan jidow dha ilaahay fa ulaa'ika kuwaas casallaahu alla wuxuu mudan yahay oo waxaa xaqiiqaahw dha ilaahay an yacfuwa canhum alla inuu cafinaayo wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday cafuwan allihi cafin badan kafuuran allihi dhaafo ayuu ahaaday hadda markii qoladii xumeeday laga soo warramay oo macal kufaari ina nagaaday dagaalka la soo galay ayagoo hijroo kara in markaasi qoladaasu gaalnimo ay ku dhinteen ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo warramay marka dad kaloo waxaa jiray maka joogi jiray laakiin waxa weeye lucafo ahay oon ayagu awood aan u lahayn inay hijroodaan oo xoole ay ku baxaan iyo ammaan jidka aqooni madiine loo qaado oo sidaas ayaa jiray istisnahan marka waxau noqonayaa munqadic weeye calaa taxqiiqa lyidhi alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ilaa laakin ayuu dha ilaahay almustalcafiina kuwa la laciibsadow dha ilaahay oo min arijaali ragga ka mida wanisaa'i haweenka ka mida walwildaani carruurta ka mida intaasoo dhan way ku jireen weye ah. marka marka hadda intaan wahe min arijaali min arijaalidaas iyo wixii ka dambeeya waxay bayaan u yihiin mustadcafiinta weye sida hadda waxaa kamid ahay cabaas ibnu rabiicataa ka mid ahay dadka lucafada ahay iyo salamata ibnu hishaam iyo kayrkoodaa kamid ahay wnisaai wlwildaanine ibnu cabaas waxau dhahay xabru caalimi umma anaa kuntu anaa wa ummii ayuu dhahay min almustadcafiina min annisaai walwildaani aniga iyo hooyaday waxaan kamid ahay anuu dhahay ibnu cabaas dadka la laciisadoo lucafadaah oo rag iyo caruur iyo haween leh ayaan ku jirnow dheh oo aan markaasi waxa weeye awood ay maaragtay beledka ugaga baxaan oo ay maaragtay ku aadaan hijrada aanan heli karin marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa ilaa laakina ayuu dha ilaahay almustalcafiina kuwa la laciisadow dha ilaahay oo min arijaali ragga ka mida wanisaa'i haweenka ka mida walwildaani carruurta ka mida kuwaasoo laa yastadiicuuna aanan karaynin xiilatan xiilo ayuu dhah ilaahay xiilo waxa weeye ay ku baxaan weeye walaa quwata lahum weeye cala alhijrati walaa nafaqa walaa yahtaduuna aanan ku hanuunaynin sabiilan jid aan ku hanuunayn dariiqan ilaa arlilhijrati weeye dariiq oo waxa weeye arlulhijra ay u qaadaanne ma awoodi karaan xataa intay waddada sii marayaan waxay nafaqaysaan ma haystaan fa ulaa'ika kuwaasow dhah ilaahay subxaana wa tacaala allaahu alla wuxuu mudan yahay cafada meeshaan waxaa weeye xaqiiqaa laga laqbeeyaa sidii maaragtay xadiidka iyo qur-aankaba casaada iyo lacalada qur-aanka ee xadiis ku jira xaqiiqo ayaa laga laqbeeyaa sidii tii carabiyadoo kale ma casallaahu alla wuxuu mudan yahay oo ilaahay subxaanau wa wuxuu xaqiiqa ku yahay weeye an yacfuwa canhum alla inuu cafinaayo wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday cafuwan alihi cafin badan ayuu ahaaday gafuuran alihi dhaafo ayuu ahaaday ilaahay subxaanau wa qoladaas waa cafinayaa maxaa yeelay ayagu awood ma laha oo waxa weeye ay wax ku sameeyaan waxna ay ku qabtaan awooddaas ma laha marka xaqiiqo waxaa owdha ilaahi subxaana watacaala kuwaas alla inuu cafinayo subxaana wa tacaala waman yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi lardi muraaqaman kasiiran wasacatan waman yakruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulih uma yudriku lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allahi wa kaana allahu gafuura raxiima alla wuxuu yidhi subxaana wa waman yuhaajir ruuxii haajirowdha ilaahay fii sabiili illaahi kelimati kelimatillaahi ilaahay kelimadiisa koryaalkeeda u haajira yejid wuxuu helayaa fil ardi dhulka dhexdiisa muraaqaman makaanusan dulayn katiiran oo fara badan iyo wasacatan waasaxnimo ayuu ka helayaa waman yakhruj ruuxi baxowdha ilaahay min beytihi gurigiisa ka baxa muhaajiran xaalow yaa kii haajiraaya ilallaahi ilaahay u haajiraaya iyo warasuulihi rasuulkiisa uma bacdigeeda yudriku lmowtu uu haleelo oo dariiqa uu ku haleelo faqad xaqeeqea waqaca waa dhacay oo waa sugnaaday ajruu ajirkiisu calallaahi ilaahi ayuu ku sugnaaday wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday kafuuran allihii dhaafan raxiiman allihii naxariista ayuu ahaaday aayadda haddaynu meeshaan ka gelayno mar haddii hishada laga soo warramay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ruuxi haajira ayuu dha ilaahay oo fii sabiilillaahi ku haajira liclaa'i kelimatillaahi wuxuu helayaa makaan uu ku duleeyo oo fara badan ayuu helayaa oo cadowgiisa uu ku sanduleeyo oo cadowgiisa uu ka naxo ayuu helayaa yejid wuxuu helayaa fil arli arladowdha ilaahay muraaqaman makaanu sandulayn muhaajiran weeye kasiiran oo fara badan iyo wasacatan waasaxnimo oo ilaahay risiga u waasiciyo taas ayuu helayaa marka qofku mar haddiiba waxa weeye hijrada awood uu leeyahay waa inuu hijroodaa oo daarulkufra oo ka tagaa markaasna ilaahay subxaanau watacaala makaan wanaagsan ayuu geynayaa risqiga ilaahay waa u waasicinaya waman yakruj ruuxii baxowdha ilaahay min beytii gurigiisa ka baxa muhaajiran xaalow yaashii haajiraaya ilallaahi ilaahay u haajiraayo meesha allah uu amray iyo wa rasuulihi rasuulkiisa uma bacdiyada yutruku lmowtu mowtku uu dariiqa ku haleelo waxay ka dhacdaa layidhi arrintan nin la dhihi jiray jandac ibnu lamrata allaysi marka hadda waxa weeye casharkeenna dambe ayaa ayadan ku bayaaninaynaa casharkeenna meesha isuu noo joogaya wallahu subxaanah wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqolaad oo suuratu nisa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayuhu ugu dambeeyey dadkii waxaa weeye mustalcafiinta ahay oo rag iyo haween iyo caruurba lahay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo istisnooday markii laga soo warramay qolooyinka kufaarta ahay oo la soo duulay kufaaru mako oo beder waxaa weeye markii ay ku dhimanayeen arwaaxdooda malaa'igtu ay qaadaysay iyadoo cadaabaysa waxyaabihii ay kula hadashay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka soo istisnooday dadka ayagu waxaa weeye lucafada ah oo rag iyo haween iyo carruur isugu jiro oo aan awoodin xeelo waxaa weeye ay ku baxaan iyo hijrada waxay markaasi ku aadaan iyo nafaqo ay qaataan wadda markaasi ay qaadaan oy arlulhijra u qaadaanna aan markaasi awoodi karin oo aan ku hanuuni karin qoladaas ilaahay wuxuuna soo dhahay alla wuxuu xaqiiqa ku yahay inuu cafinaayo allana wuxuu ahaaday mid cafin badan oo dhaafo ayuu ahaaday wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday cafuwan allihii cafin badan kafuuran allihii dhaafo ayuu ahaadou dha ilaahi subxaanahu wa tacaala aayadda aynu meeshaan ka gelayno iyadoo casharkeenna horena waxaynu uga soo qaadanay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala ku boorinayaa mu'miniinta hijrada ayuu ku boorinayaa inay daarul kufra ay ka tagaan iyo meesha diintooda aysan xor u wahayn aysan ku fidi karin oo waxa weeye ay aadaan meesha waxa weeye diintooda ay ku fidi karaan oo xor ay ku yihiin ay aadaan oo ay ka tagaan alla markaa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waman yuhaajir ruuxi haajira fii sabiili illaahi liiclaa'i kelimatillaahi ilaahay kelimadiisa koryeelkeeda u haajira yajid wuxuu helayaa ruuxaasu fil arli dhulka dhexdiisa muraaqaman makaanu sandullayn ayuu ka helayaa kasiiran oo fara badan wasacatan waasacnamana waa helayaa ilaahay risiga u waasicinaayo waman yakhruj ruuxi baxow ilaahay min beytii gurigiisa ka baxa muhaajiran xaalow yaakii hijroonaaya ilallaahi ilaahay xilihiisa u hijroonaayo wa rasuulihi rasuulkiisa suma bacdigeeda yudriku lmowtu mowtka uu haleelo asagoo meeshu daarul hijraheeda aanan gaarin faqad xaqeeqaha waqaca waa dhacayoo waa sugnaaday ajruu ajirkiisu calallaahi ilaahi ayuu ku sugnaaday wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday kafuuran alihi dhaafa raxiiman alihi naxariiso ayuu ahaaday aayadaynu meeshaan ka gelayna sidaan horay usoo marnay waxaa sabab nusuulkeedu ahay nin la dhihi jiray jandac ibnu lamrata allaysi ayaa aayaddaanu ay ku soo degtay ayadoo haddaba ay ahaanayso alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab oo cibradu ay iska tahay qolaba gooniyaha ku soo degtee ayaa waxaa la yidhi waxay ku soo degtay ninkaa la dhihi jiray jandac ibnu lamrata allaysi waxaana horay u soo marnay markii ilaahay qowlkiisu uu soo degay ina aladiina tawafaahum ulmalaa'ikatu aayadahaas ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aayadahaas wuxuu usoo diray dadkii maka joogay oo muslimiinta ahay markaasaa lagu dul akhriyaa la yidhi markii lagu dul akhriyay ayaa waxaa maqlay nin bani lays nimanka la yidhaah ka tirsan oo nin odayahoo waayeela oo jiran ahay oo la dhihi jiray saan horuu sheegnay jandac ibnu lamrata allaysi la dhihi jiray aayadihii markii uu dhegaystay ayuu wuxuu dhahay ninkaasu wallaahi ma ana miman istasna allaahu you dhahay ilaahan ku dhaartay anigu ma ihi dadka ilaahay uu soo istisnoodoo soo reebay anigu waxaan helayaa xiilo ayuu dhahay maalna waxaan haystaa wax madiine i gaarsiiyey iyo meelka sii fog ilaah baan ku dhaartay ayuu dhahay laa abiitana bimakata anigu maka baryi maayo dhahay akhrijuunii iga bixiyow dhahay makahala iga saaro markaasaa reerihiisiina bixiyeen oo sariir ay saareen ay sariirta ku kaxeeyeen markii lasii wado oo lala soo gaaray meesha la yidhaha tanciim ayaa mowdka kusoo xaadiray ninkaas kolkaas ayuu sacabadhowday oo waxa weeye gacmaha ayuu ku sabciyey ina isi saaray kolkaas ayuu wuxuu dhahay allahuma haadihi laka wa haadihi lirasuulika ubaayicuka calaa maa baayacaka rasuuluka u dhahay asagoo aad iyo aad u faraxsan ayuu wuxuu dhahay ilaahayow middaanu aday kuu sugnaatay middaana rasuulkaaga labadiisa gamcood ayuu markaasuu ku ishaarayaa waxa uu yidhi rasuulkaagu waxau kugula ballamay ayaan kugula ballamayaa oo waxa weeye labadayda gamcood midna adaan bayco kugula gelayaa midna rasuulka ayaan kula gelayaa arrintaas ayaa dhacday markii waxa weeye waa dhintay markaasi ninkii markii waxaa weeye arrintaas uu yidhi isla markaasiba horay ayuu ka dhintay markii uu dhintay khabarkiisa madiine jooga markaasay waxay yidhaahdeen low waafal madiinata lakaana asamay yidhaahdeen haddii uu madiine soo gaari lahay saas ayaa taam ahaansho badnaa laheed oo ajirkiisa ku fiicnaa laheed ama hijradiisa ay ku taam ahaa laheeday sidaas ayaana ajirkiisu ku weynaa lahay sidaa mu'miniintu markay yidhaahdeen mushrikiintii maka joogtana way ku qosleenaa yidhi markaasay waxay yidhaahdeen maa adraka maa dalaba alla ilaah wixii uu raadinaayo ma uusan helin aayaddaanaa marka soo degtay maxaa yeele ilaahay subxaanau watacaala wuxuu fiirinayaa qofka niyadiisa ayuu fiirinayaa qofku adduun iyo waatayna calayhi salaatusalaam xadiiskii sayidinaa cumar binu khadaawo saxiix ahay waatowdha inagu inama alacmaalu biniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof kasta waxaa weeye camalku horta wuxuu ku xiran yahay niyada qof kastana wixii uu niyeysa ayuu helayaa marka ilaahay niyadiisa ayuu u fiiriye wanaagsaneeday kolkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala uu na tusayaa in ajirkiisa alla uu ku sawaabinayo oo waxba markaasi nuqsaana aysan ku jirin ninka noocaas markaasuu dhahay ilaahi subxaanau wa tacaala waman ruuxii yuhaajir haajira fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku haajira yajid wuxuu helayaa fil arli dhulka dhexdiisa uu ka helayaa muraaqaman makaanu sandulayn ayuu ka helayaa muraaqamkan macnaa muhaajir weeye makaan uu ku hijroodo ayuu helayaa qof kasta waxa weeye hijrada zamin kastay jirtaa haddii waxa weeye qofku hijroonaayo meel uu cadowgiisa ugaga baxsado oo cadowgiisa uu ku duleeyo ma weynaayo ee in cadowga aada hoosta ka gasha ma ahan weeye waxaa loo baahan yahay meelshi markaasi waxa weeye arlada ilaahay waa weyn tahaye wa ardullaahi waasicatun waa tawdha ilaahay arlada ilaahay waasac weeye marka meel uu qofku ku hishoodo oo diintiisa uu kula baxsadana ma weynaayo marka waxa weeye muhaajar ayuu helayaa meeluu ku hijroodow dhahay oo cadowgiisa uu ku duleeyo ayuu helayaa how dhahay ilaahi subxaana wa tacaala muraaqaman ayuu helayaa makaanu sanduleyn ayuu helayaa katiiran oo fara badan hadda taasaa ilaahay ka cabiray muraaqam ayaa laga cabiray maxaa yeele cadowgiisa markuu ka baxsado oo meel waxa weeye asaga ka fog uu tago diintiisa markaasi ou ku maamulo karo oo ilaahay si e, toosa u caabudi karo e, xurna diintiisa u yahay cadowgiisa waa ku dulloobayaa laakiin haddii cadowga hoosta aad ka gasho oo waxa weeye waxaad ku dhaqaaqayso oo diinaba isagu uu ku ilaalinayo waxa weeye adiga ayaa ku dulaabays duloobaysa marka waa in laga hishoodaada kufaarta meelaha ay joogaan oo aan diinta laga fidi karin iyo waxa diinta dhibaaya weliba hadda ilaahay wuxuu dhahay muraaqaman kasiiran ou ilaahay oo fara badan iyo wasacatan waasacnimo oo risiga loo waasay ayuu helayaa hadduu qofkaanu isleeyahay haddaad hijrooto diinta ilaahay daraaddeeda liiclaa'i kelimati ilaahi ud hijrooto dhibaataa ku soo qaabilaysa ilaahay wuxuu ballan qaadayaa risqi waasac inuu helaayo xataa kii gurigiisa ka bax waa sida aayadda ay ku soo degtay muhaajiran xaalowya kii haajiraaya ilallaahi ilaahay u haajiraaya iyo warasuulihi rasuulkiisa waxaa laga wadaa ilaahay rilihiisa iyo rasuulka rilihiisa ayuu haajirayaa oo amarka ilaahay ayuu qaatay iyo rasuulka uma bacdigeeda yudriku lmowtu mowt meelo sida aayaddu waxay cabiraysaa sii nusuulku ahay faqad xaqeeqe faqad xaqeeqe ahe waqaca ajru ajirkiisa waa dhacay calallaahi ilay korkiisuu ku dhacay hadda calaadu waxay keentaa wujuubay keentaa laakiin ilaahay asagoo saas ka cabiray alla wax waajibka ah ma jiraan weeye addoonka ayaa marka waxaa la siinayaa kalsooni weyn baa ilaahay siinaya hadda ilaahay waajib ku mahane calaa sabiili tafadul walixsaan weeye tafadulan minhu wa karaman weeye fadli ilaahay halgiisa ka ahaada iyo karam ayaa ajirkiisa ugu sugnaaday marka hadda hijrada kaliya ma ahane waxaa soo gelayaa layidhi qofki waxa weeye wax kasta ilaahay daraaddiisa ula qasda ayaa sidaas noqonayaa layidhi haddana waxaa kaloo soo gelayaa layidhi qofki waxa weeye hijrada u qasda kabacdina ka xaajisa inuu taam yeelo ilaahay sawabka waa u qoraya isagoo kaamila sida hadda ninkaan hadda aynu soo marayn oo kale wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay subxaanau watacaala uusan ka zuulin kafuuran allihi dhaafa inuu yahay raxiiman allihii naxariista inuu yahay ilaahay subxaana watacaalaani waa kafuuru raxiim weeye waidaa waktigii ayuu dha ilaahay darabtum aad safraysiinow dha ilaahay fi arli dhulka dhexdiisa aad ku safraysaan waidaa waktigii larabtum aad safraysiin dha ilaahay fil arli aqlada aad ku safraysaan falaysa calaykum korkiinna ma aanow ilaahay junaaxun dembi an taksuruu fii an taksuruu inaad gaabisaan min asalaati salaadda aad gaabisiin oo waxa weeye salaadi afarta aheeday laba aad u celisaan salaada la gaabinayo salaadda rubaaciyadaa weeye waxaa weeye duhurka iyo casirka iyo cishaha ayaa loola jeedaa maqribka la gaabin maayo salaada subaxna la gaabin maayo ayadoo la gaabinaayo ayaa haddane qasri waxaa bannaan macaljamci in haddana la kulmiyo oo waxa weeye duhur iyo casr la kulmiyo maqrib iyo cishana la kulmiyo oo waxa weeye la jamciyo jamacaas ha noqdo jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir ha noqdee ayaa haddana banaan marka hadda ilaahay wuxuu dhahay wa idaa waktigii larakum aad safraysiin fil ardi dhulka dhexdiisa aad ku safraysaan falaysa calaykum korkiina ma ahanuu ilaahay junaaxun dembi an taksuruu fii an taksuruu inaad gaabisaan min asalaati salaada aad gaabisiin hadda waxa weeye aayaddan hijradii bacdigeedaa la sheegay waxaa weeye waxaa laysku boorinayaa hijrada ayaa laysku boorinayaa oo waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay addoomankiisa u dhahaya baas iyo dhibaato ma laha wax dhibaataana kuma sugna hijrada wax mashaqaana kuma sugna maxaa yeele salaadda waa la gaabinayaa weeye waxyaabaha hadda ilaahay subxaanau watacaala addoonka u waasicinaayo oo safarkiisa ugu waasicinaya ayayna kamid mid tahayo safarka markuu galo wax badan ayaa markaasaa loo fuudaynayaa alla marka wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaalaa korkiina dembi ma ahan an taqsuruu fii an taqsuruu inaad gaabistaan ou dha ilaahay min asalaati salaada hadda waxaa ilaahay uu ka cabiray korkiina dembi ma ahan waxaa meeshaas laga qaadanayaa salaada gaabinteedu ruqso weeye ee qofka hadda waxaa weeye isagoo safraaya salaadii aan gaabinaynin waa u banaan tahay waana waaweeye ikhtiyaar buu qofku leeyahay laakiin waxaa weeye waa rugso ilaahay subxaanau watacaala addoomankiisa uu siiyey oo markaasi diinta islaamku ilaahay uu noo fudeeyey subxaanau watacaala ayay markaasay taasu caddaynaysaa an taqsuruu fii an taqsuruu min asalaati inaad gaabisaan o ilaahay dembi korkiina ma ahan in khiftum haddii aad ka cabsataan an yaftinakum aladiina kuwa inay idin fidneeyaan kafaruu kufriyey oo waxaa weeye shay makruuha waxa weeye ay damcaan inay idina gaaraan in khiftum haddaad ka cabsatiinow ilaahay an yaftinakum aladiina kuwa inay idin fidneeyaan kafaruuf biye hadda ayaddan waa bayaanun lilwaaqic weeye waaqic ayay caddaynaysaa oo waktigaas dhacaya mafhuum ma lahaa layidhi sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu caddeeyey safarkaan oo safarkaanu inuu yahay safar dhawiil ah oo afar hoos qabow intii loo socdo ay tahay oo laba marxalo ah marka hadda ilaahi uu leeyahay subxaanahu wa tacaala horayna waan u sheegnaye falaysa calaykum junaaxun iyaduna rukso weeye waajib ma ahan rukso weeye in salaada la gaabiyo waajib ma ahan taas iyadana waxaa weeye waxaa qaba imaamuna ashaafici sidaas ayuu qabaa oo waxa uu leeyahay qofkii rabana waxaa weeye salaada waa iska dheeraysa karaa weeye safar markaasi dawiila safarka dawiilka ahu cinda culamaa shaaficiya waxaa weeye waa afar buyud wey afar hoos qabow intii loo socdo ayaa loola jeedaa bariidku waxa weeye waa afar farsakhaa layidhi afar arifoof weeye farsakuna waa saddex maylaa la yidhi maylkuna waxaa weeye lix kun oo dhudhun waaye dhudhunkuna waxaa weeye soddon iyo lix farood weeye farkuna waxaa weeye lix shaciirood sareena markii la istisaaro ayay farku la eg tahay shaciirku isaguna waxaa weeye waa lix timood oo markaasi faraska ka la yidhaahdo tintiisa kamida weeye amase faro farsaa oo dhan ayaaba loola jeedaa weeye saas waxaa qabo asana waxaa weeye imaamuna imaamu maaliki ayaa qaba sida hadda imaamuna ashaafic uu qabo imaam maaliki isaguna qaba abu xaniifa wuxuu leeyahay safarka waxaa weeye salaada loo gaabinaayo saddex maalmood intii loo socdo weeye oo markaasi maalmaha kuwa ugu gaagaaban kamida weeye ayadoo markaasi istiraaxooyina ay la jiraan safar waxaa weeye salaad in la gaabshamo ansixayso u leeyahay abu xaniifa wax ka yarou leeyahay maaragtay ah, eh, saddex maalmood intii loo socdo laakiin waxaa weeye imaamunaa ashaafici iyo imaam maaliki waxay leeyihiin afar hoos qabow wax ka yar lama gaabi kara salaada weeye waa tahay abu xaniifana wuxuu leeyahay saddex maalmood oo la socdo oo markaasi eh, maalmaha kuwa ugu gaabana ka yar lama gaabi kara ayuu leeyahay ilaa manaasikul-xaj inay tahay mooyaane asaga waa la gaabinayaa intaas wax ka yar ayaa la gaabinayaa weeye saasuu leeyahy khilaafkaas ayaa xagga markaasi masaafada ayaa laysgu khilaafsan yahay alla marka wuxuu dhahay subxaanau wa tacaala in khiftum haddaad ka cabsanaysiin an yaftinakum aladiina kuwa inay idin fidneeyaan kafaruu kufriyey hadda waxa weeye taasna waxaan dhahnay waa bayaanu lilwaaqic weeye sida waaqicay waafaqsan tahaye salaada waxaa weeye mar haddii safar la helo oo safarkiina uu yahay safar marxalataana haddii gaalo laga cabsanayo amba cadow laga cabsanayo haddaan laga cabsanaynba intaba waxa weye waa la gaabi karaa ina alkaafiriina kuwa kaafiriinta ahow dha ilaahay kaafiriinta ayuu dha ilaahay kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka idiin ahaadeen caduwan cadow ayay idiin ahaadeen ow dha ilaahay cadowgaasoo mubiina oo cado cadownimadiisa ay caddahay ina alkaafiriina kaafiriinta ow dha ilaahay kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka idiin ahaadeen caduwan cadowowdha ilaahay cadowgaasoo mubiinan oo cadownimadiisa ay cadda kaafiriintu waxaa weeye cadow cad weeye marka waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala salaadii ayaa idiin rukseeyey inaad gaabisaan ayaa ilaahay idiin rukseeyey oo aad markaasi waxaa weeye safarkii laydiin fuudeeyey maxaa yeele haddii culays laydin saaro gaaladiina cadow ay tahay dhibaato ayaad kala kulmaysiin weeye waidaa waktigii kunta aad ahaatidowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow fiihim asxaabta dhexdooda oo fa aqamta adigu quntid lahum ayaga asalaata salaada adigu qunto faltaqum ha istaagsow dha ilaahay daa'ifatun jamaaco oo minhum kamid mid ahow dha ilaahay mu'miniinta macaka micigaaga ha istaagto qolana ha ta'akhurto waliyaakhuduu ha qaataanow dha ilaahay kuwa maaragtay micigaaga istaagay aslixatan hubkooda ha qaataano fa idaa watigii sajaduu ay maaragtay dukadaanow dha ilaahay falyakuunuu ha ahaadaano min waraa'ikum gadaashiina u dhah ilaahay faidaa watigii sajaduu macnaha sajaduuda macnaha salluu ayaa laga wadaa faidaa watigii sajaduu ay dukanayaan laba macnaa ku jirta ha ahaadaanu falyakunuu ha ahaadaanu ilaahay waa daa'ifada kale faidaa sajaduu markay dukanayaan qoladan kula jirta falyakuunuu ha ahaadaanu qoladi kale min waraa'ikum gadaashiino waxa weeye cadowga haydinka ilaaliyaana weye ilaa salaadaad ka dhamehaysiin oo qoladaanu markaasi meeshii waardiye ay ka qabanayso waltaati ha timaadowdha ilaahay daa'ifatun jamaaco ukhraa oo kaleentood daa'ifadaasoo lam yusalluu aanan dukanin falyusalluu ha dukadaano macaka micigaada ha dukadaano waliya'khuduu ha qaataano ayaguna xidrahum digtoonidooda iyo wa aslixatan hubkooda ha qaataano wadda aladiina kuwa waxay jecel yiinow dhahay alle kafaruu kufriyey low takfuluuna inaad halmaantiin salaada markaad uquntiin can aslixatikum hubkiina aad halmaantiin iyo wa amtixatikum alaabtiin ow dha ilaahay oo fa yamiiluuna ay ku soo iishaan calaykum korkiinna maylatan iilasho waaxidatan oo kaliya hal mar inay isku soofiin xambaaraan ee idin qabsadaan ay doonaayeen ow ilaahay walaa junaaxa dembi ow dha ilaahay calaykum ma ahan in kaana bikum haddou idin ahaaday adan dhib ow dha ilaahay oo min madarin madara ow amase kuntum aad ahaatiin mar laa kuwa an tadlacuu inaad dejisaan aslixatakum hubkiina aad dejisiin wakhuduu qaatow lailaahi muuminiinow shadrakum digtoonidiina qaata ina allaaha alla acadda wuu u diyaariyey lilkaafiriina kuwa kaafiriinta cadaaban cadaab ayuu u diyaariyey cadaabkaasoo muhiinan ay daa ihaanatin ihaano u saaxiiba aayadda aynu meeshaas ka gelayno waxaa loogaga warramayaa salaada la yidhaha salaatulkhawf ayaa looga warramayaa marka hadda salaatulkhawf ayaa meeshaan laga gudagelayaa oo la yidhaha lqisma na la yidhaahdo oo salaadii la qaybinayaa marka cabsida ay jirto marka hadda salaadan salaatulkhawf la yidhaahdo dhowr kayfiye oo loo dukada ayo iska leeday saxiixi muslimku waxa uu dhigayaa lix ayuu gaarsiinayaa ou dhigayaa lixdaas kayfiye culammaadu shaaficiya afar ayay kasoo qaateen afartaas markay kasoo qaateen labada kalentoodne waa ay soo hoosgelayso wax saas maaragtay uga sii badan maahan hadda marka intaanan macnaheeda aayaddan aana u gelin axkaamta markaasi salaasulkhowfka wixii markaasi kooban oo aynu ka soo qaadanayno ayaanu kasoo qaadanaynaa marka waxaa jira salaada la yidhaha salaasulkhowfku waa aqsaam dhowra aqsaamtaas dhowrka waxaa weeye midda ugu horaysa haddaan soo qaadeenno mar waxaa weeye cadowga ayaa waxau ahaanaya oo ku aadayaa qiblada jihadeeda meelaan ahayn cadowgii oo waxaa weeye gaalada ayaa waxa uu ku aadan yahay meelaan qiblada loo dukanayo aan ahayn taas markii aan taxliilinno oon markaasi ka waranno waxaa la leeyahay markaasi salaadan salaasulkhowfka ama salaasulqismada waxay markaasi noqonaysaa laba kayfiye ayay noqonaysaa haddii waxaa weeye cadowga uusan ku aadanaynin qablada uusan ku aadanayn qaybta koowaad haddaan soo qaadano waxaa weeye jeyshka waa la qaybinayaa ciidanka muslimiinta waa la qaybinayaa salaaddii haddii waxaa weeye la dukanaayo cadowgina uu ku aadan yahay meelaan qiblada ahaynin waxa weeye waa la qaybinayaa jeyshka laba qayboodaa laga dhigayaa qola waxay joogsanaysaa cadowga jahadiisay joogsanaysaa qolana waxay la dukanaysaa imaamkay la dukanaysaa salaaday la dhamaystiranaysaa salaamta bacdigeeda ayay cadowga aadaysaa qoladi kale ayaa imaanaysa markaasaa imaamku salaadda ugu soo celinayaa mar labaad marka daa'ifada horo salaadeedii waxay noqonaysaa fardun khalfa fardinay noqonaysaa salaad oo faral ah oo faral lagu dukaday oo faral laysku xirtay ay noqonaysaa maxaa yeele ayagu imaamka marka koowaad ayagaa la dukaday salaadii faralkaa heday ayay ayaguna salaad farala ku xirteen farlun khalfa farlinay noqonaysaa faral faral lagu gadaal dukaday noqonaysaa midda labaadna waxaa weeye imaamku marka hadday qoladan lamaad yimaadaan oo ugu celiyo salaadi ugu celiyo asaga salaadiisu salaatulmucaado weeye imaam ayuu ka noqonayaa markaasay ayaguna ay la dukanayaan asaga waxay u noqonaysaa sunay u noqonaysaa ayagana waxay u noqonaysaa faraday u noqonaysaa marka midda qolada labaad markuu la dukanaayo salaadoodu waxay noqonaysaa farlun khalfa naflinay noqonaysaa faral oo waxaa weeye sunno maaragtay ah, gadaashiisa lagu dukaday ah, faral oo waxaa weeye gadaashiisa waxaan dhihi lahay sunno oo maaragtay ah, gadaasheeda faral lagu dukaday oo waxaa weeye imaamkii ayaa sunno dukanaya ayaguna faral bay dukanayaan markaasaa waxaa weeye saas ay ugu xidhanayaan waa markaasi fardun khalfa naflin weeye kayfiyadatan waxaa khaas la oo la gooniya imaamuna ashaafici aimada kaleentood nin sunna dukanayo farad inugu lagu ma qabaan weeye laakiin xadiis saxiixa ayaa u daliila haddane ka imaamuna ashaafici midda labaad waxaa weeye oo markaasi salaadii kayfiyaadkeedii ka mida in markaasi waxaa weeye uu dusiyo daa'ifo la arka qola la arka hal ragca uu dusinayaa salaadii markaasi waxa weeye afartaayoo lasoo gaabinayo wey ogow ayuu qolaba ragcad la dukanayaa weeye daa'ifada markaa waxaa weeye ragcow la dukanayaa qoladaas marka waxaa weye ragcada markay la dukadaan niyatu mufaaraqay la imaanayaan salaadoodiibay dhammaystiranayaan qoladii kale ayaa kusoo gaaraysa ragcadii bay la dukanayaan markii asagu eh, uu gaaro ataxyaadka uu gaaro meeshaasuu ku sugayaa ragcadii kaley soo dhammaystiranayaa markaasay soo haleelayaan waa isla salaamu noqsanayaan weeye marka hadda laba kayfiyadaas oo hadda aan sheegayno waxaa weeye hal hal ragca uu la dukanaayo waxaa qaba maaragtay imaamu maaliki iyo imaamuna shaafici way wada qaban taas laakiin imaamu maaliki wuxuu leeyahay cadowgu xataa ha ku aadanaado qablada jihadeeda ku aadanaado ee saas ayaa la yeelahu leeyahay laakiin imaamuna ashaafici waxaa weye wuxuu leeyahy waa inuusan cadowgu ku aadanaynin qiblada jahiliyad uusan ku aadanaynin marna waxaa weeye cadowgu waxau ahaadaa qiblada jahliyada ayuu ahaanayaa taas iyadana waxaa weeye laba qaybooday noqonaysaa haddii cadowgu uu ku aadan yahay qiblada jahliyada uu ku aadan yahay qiblada jahliyada markuusan ku aadanayn waan soo marnay oo waxaa weeye dhowrkaa iskaysiyo ayay markaasay noqonaysaa marka haddii waxaa weeye eh, ou cadowgu uu ku aadan yahay qibladani ayadana waxaa weeye waa sida tan weeye laba qaybooday noqonaysaa iyaduna in waxaa weeye imaamku ou hormaro imaamku hormaro jeeshkuna gadaashiisa uu istaago isagoo dhowr safa weeye marka markii imaamka ou rukuuco qolo ayaa la rukuucaysa imaamka wayna la sujuudaysaa weeye markii waxa weeye ay soo joogsadaan ayaa qolada kaley rukuucaysaa wayna markaasi sujuudaysaa kayfiyadaas waxaa qaatay ee maaragtay imaamu shaafici weeye laakiin imaamu shaafici waxaa weeye qowlkiisa ugu raajaxsan waxaa weeye haddii waxaa weeye marka la gaaro sujuudda sujuudda way ka haraysaa laakiin rukuuca way ku wada kulmaayaan laakiin sujuudda ayay ku kala harayaan weeye midda kaleentood waxaa weeye in imaamku ou hormaro oo markaasi waxa weeye dhammaantood oo wada dusiyo oy markaasi wada rukuucaan oo ay wada sujuudaan saas imaamu maalika ayaa qaba midda saddexaad waxaa weeye waa markii dagaalka uu hilibaago oo cinda iltixaamil xarb ay noqoto qof walba sida uu doono ayuu dukanayaa ha socdo ee maaragtay ha ordaayo wax kasta ahaado weeye marka arrintaas ayuu samaynayaa weeye qof walba sida u doon macnaha fa yusalluuna kayfa shaau weye say doonaan ayay maaragtay u dukanayaan weye marka saas ayaa maaragtay u dukanayaan kayfiyada tan ayagana dambe waxaa weye imaam maalik iyo shaafici way qabaan laakiin abu xaniifa wuxuu leeyahay waktigu hadduu cariir yahay dagaalkay hor salaadina dib u dhagaayaan way soo qalaynayaan marka tafaasiishan waxaa weeye aad iyo aad waxaa lagu sheegaa xagga madaahibta iyo xagga kutubu fiqiga lagu sheegaa marka hadda waxa weye intaas wax yaroo mukhtasaro aynu kasoo qaadano weeye alla marka wuxuu dhahay eh, falyakuunuu ha ahaadaano dha ilaahay eh, daa'ifada oo kalentood min waraa'ikum ou dha ilaahay gadaashiina ha ahaadaano oo waxa weeye cadowga ha ilaaliyaano weeye ilaa salaada aad ka dhamaysanaysiin qoladaan kaalna ay ka tegayso aayaddan hadda halkaysiyo kee lagu sheegayaa walta'ti ha timaadowdha ilaahay daa'ifatun daa'ifa ukhraa oo kale oo lam yusalluu aanan dukanin falyusalluu ha dukadaana macaka micigaaga waliyaakuduu ha qaataana xidrahum digtoonidooda iyo wa hubkoodow hubkoodowdha ilaahay ilaah waxaa weeye markaasi salaadda aad ka dhamaysanaysiin arrintaas nabigeena calayhi salatsalaam meel la yidhaha badnaqli uu ku sameeyey xadiidu shaykhayn sida uu ahay waxyaabaha dashkayfiyadan sida loogu dukanaayo cilada keenaysa ilaah nooga warramaya alla wuxuu ihi wadda ladiina kuwa waxay jecel yihiin ow dha ilaahay kafaruu kufriyey low takfuruuna inaad halmaantiin can aslixatum hubkiina iyo wa amsixatikum alaabtiinna oo fa yamiluuna calaykum idinku soo iisaan maylatan waaxidat hal mar marka alla wuxuu dhahay subxaanau watacaala walaa jinaaxa dembi calayh gorkiina maahan in kaana bikum haddau idin ahaado adan dhib oo min madarin madara oo amase kuntum ahaatiin marlaa kuwa jiran an tadlacuu aslixatum hubkiina inaad dejisiin waquduu qaata xidrikum dikoonidiina in allaha acadda in allaha alla acadda waa u diyaariya lilkaafiriina kaafiriinta cadaaban cadaab cadaabkaasoo muhiinan daa ihaanis ihaanoo saaxiiba faidaa qalaytum salaata salaadii markaa gudadkiinoo la faaruqo fadkurullaha ilahi xusowl ilaahi tasbiix iyo tahliil iyo taxmiid weeye qiyaaman idinkoo taagan iyo qucuudan idinkoo fadhiya iyo wacalaa junuubikum dhinacyaadkiina idinkoo ah faida macnantu markaad ka aamin ahaatiin cadowgii faaqiimu salaata salaada oga xuquuqdeeda kula imaada maxaa yeelay ina salaata salaadu kaanad waxay ku ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda kitaaban mid lagu farad yeelay mawquutan oo la waqtiyo waqti lagu dukanaayo casarkeena intaas wuu ka egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu